sakada maalkuba u tahay inaad maalka wax ka bixido maalka haddii aad bixido inkastoo nabigeennuna yidhi sala allahu calayh wasalam maal sadaqa ma nuqsaamin maa nakasat sadaqatu min maalin warigeed sadaqo maal ma nuqsaanima ilaahay wuu barakeeya laakiin cilmigu waaba ka sii horeeya waa xaqiiqo mar kastood xaraf bixidaba waxbaa kuu kordha markaad akrido markaad diyaarido markaad inta kelimad haddaad iska hadlaydo waxba kuu kordhi maayaan laakiin haddaad wax soo diyaaraydo casharkaad aqrayda soo diyaarido muxaadarada dhiga soo diyaarido kelmadda wacdigaad soo diyaarido cilmiga baridda dadka aad barayda aduu kugu kordhaa adaa ka faa'iidaysana dadku intaysan ka faa'iidaysan marka cilmigu waa ku bataa zakaat اcilmi cilmiga sakadiisa addi gudo sakaata اlcilmi cilmiga sakadiisa gudo saadican xaal aad tahay midkii la jahra bilxaqi xaqa xaqa waa inaad kor ula jaartaa dadka waa inaad tahay qof u naxaya dadka ka naxaya qof walaalka muslin ah wax ka qaldan markaad aragto qaladka naaru ku gela qofkii waa inaad ka naxdaa waa inaad u sheegtaa si nasteexa ah naxariis ah walaalo waxaan waa kaa qaldan salaadaa kaa qaldan dahaaradaa kaa qaldan labiskaa kaa qaldan ganacsigaa kaa qaldan waxa ka qaldan si nusxi waa inugu sheegtaa xaqa waa inaad la jaartaa saadican xaal aad tahay midkii la jaaraya bilxaqi xaqa ammaaran xaalaad mid farid badan bilmacruufi wanaagga nahaa'an xaalaad tahay mid reebid badan canilmunkari munkarka muwaasinan xaalaad mid isku miisaama bayna almasaalix masaalixda iyo walmadaari dhibaatooyinka waa inaad isku miisaantaa mararka gabal wanaagga haddaad sheegto dhib ka weynaa ka imaana markaasoo kale ma banaano inaad sheegta ma banaano marna haddaad sheegto maslaxa ka imaanayda markaasoo kale waa waajib inaad sheegto munkarka mararka gabal haddaad reebto waa reebmaya waa suulaya ama waa yaraana ama dhib ka imaanma waa waajib markaas inaad reebto hadduu suulaayo hadduu yaraana haddii aan xataa yuusan mas-uulina aan dhib ka imaahayn saddexda goorba waajiba ku yahay inaad munkarka reebto laakiin munkarkii hadduu ka imaana munkar ka weyn ma bannaana ijmaacuna ku soo raray maxamed ulamiinu shanqiidi adwaa'u suurat lmaa'ida caaqirkeeda yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum aayaddaa sharaxeeda ijmaac weeyu culummada muslimiintao dhan way ku ijmaaceen munkarka haddaad qofka ka reebto haddii munkar ka weynu ka dhalana ma bannaana marka munkarka reeb adoo maraya maraatibtii nabiga uu sheegay sal اlahu maraatibtii nabigaad mare man ra'aa minkum munkaran falyuqayiru biyadi qofkii munkar arkaa gacantiisa ku suuliyo hadaad adigu mas-uuliyad leedahay oo caruurtaadii waa eelkaagii waa gurigaagii gacantaad ku suulini ama mas-uuliyadaba alla kuu dhiibay madaxweynihii gudoomiyihii gobolka waaliyaalkii degmooyinkii qof kastoo ilaahay mas-uuliyad u dhiiban waajibay ku tahay gacanta inuu ku suuliyo carabka markuu sheego hadday uga hari diidaan inuu gacanta uga suuriyo qofkii laakiin aadan adugu mas ku lahayn oodan adugu xukumin oo aadan mas ka ahayn fain lam yasadix fabilisaanihi gacanta hadduusan awoodin gacanta ma awoodin markaad gacanta hadduusan haddaadan awoodin carabka ku suuriyo qofka munkarka ilaahay ka waxaan waa munkara iska daa ilaahay ka baq waa inaad u sheegtaa si nasteexa fain lam yasadix fabiqalbi haddaadan awoodin oo carabka aadan awoodin carabka markaadan awoodin waxaa ka mid ah munkarkii haddaad ka hadasho haddii munkar ka weynu ka imaana ma awoodid istidaacada sharcigaa saas wey munkarkii haddii munkar ka weynu ka dhalana ma awoodid istidaaca malhid markaas haddii khatar naftaada ay uga imaanaydana wujuubka kaa dhaca wujuubka kaa dhaca macnaheedu waa maxe haddaad iska aamusta ku dambaabmaydid haddaad sheegtana ajar shahiidaad leedahay haddii dhibaata kugu soo gaarto oo nabiga sala allahu alay slam wuxuu yidhi waxa weeyaan shuhadada qofka ugu weyn oo akfar shahiid waxa weeyaan waa kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir qof sulda haysta oo madaxnimo haysta in xaqa agtiisa laga sheego qof sulda haysta oon ilaahay ka baqayn oo jaa'ir ah oo markaad xaqa sheegto dhibaato kugu geysana xaqa agtiisa in laga sheego waa shahaado darajada ugu sarayda darajada ugu weyn oo ilahay agtiisa wax looga helo waa oo adiga xaqi maxaa yeele nabiyaalka xal loo diri jiray xaqay sheegeen nabiyaalan ta la qabto madaxa miishaah laga saara laba cad laga dhigo nabiga sal la ala sl dheer qabarka looga saaray maxaa halkaas isagoo tukay loogu ceejiyey nabiga sal la ala maxaa shan boqoloo kilomitr loo cayrinay ta maka laga cayriyey intaas wax kale inay xaqa aheed soo maaha marka xaqa inaad ku dhibtooto oo aad dhib u marto waa dariiqii nabi maxamed sal la ala waa dariiqii nabiyada waa dariiqa mar kastoo salaada tukayd aad ilaahay ka baryayd ood leedahay ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim ilaahay ou igu toosi dadkii aad u nimcayda jidkooda oo ah nabiyaalka sidiiqiinta waa wadadii nabiyaalka iyo abubakar marka inaad xaqa sheegto dhib kugu soo gaaro waa wadadii ambiyada waxaa lagu gaaraa wax aan meel kale laga helayn oo ajara laakiin adugu waa inaad qof wax kale miisaamata oo meel walba sida u manaasibka aad taqaan naashiran xaalaa tahay midkii faafinaya lilcilmi cilmiga iyo wa xubi nafci waxtarka jacaylkiisa cilmiga dadka ku dhex faaf meel kastoo u manaasiba ku sheeg dadkana kayrka la jeclow inaad dadka wax tarto jeclow dadka inaad waxa weye naafice u lahaato wax tarto oo maxaad ku tare waxaad cilmigaagaad ku anfice naar inay ka badbaadaan dadkii xoolahaagaad ku anfice wejigaagaad u gada iyo sumcaddaada waxa weye u shafeece qofkii dhibaata haydo ood wax u qaban karto waa inaad jeclaato dadka inaad wax tarto oo nafcigaaga aad faafido naashiran xaalaad faafinaydo lilcilmi cilmiga wa xubbi nafci waxtarka jacaylkiisa wa badliljaahil sumcadda iyo wejiga dhiibidiisa iyo washafaacati ergaynta alxasanati wanaagsan lilmuslimiina muslimiinta loo ergeeyo fii nawaa'ib alxaqi dhacdooyinka xaqa waxyaalaha qofka ku yimaada ee xaqa ee dhibaatooyinka dhacaya ah qofka waxaad anfici karto ku anfac wejigaaga ugad u ergee xoolahaaga cilmigaaga xooggaaga kulli waa inaad ku anfacdaa ah, fii nawaa'ib alxaqa dhacdooyinka xaqa iyo walmacruufi dhacdooyinka wanaagga وعن أبي هريرةa رضي الله عنه أن النبي نaبga صلى الله عليه وسلم قاaل wuxuu yidhi إdaa maata markuu dhinto alisaanu qofka inqadaca waxaa go-a camalu camalkiisa qofku marka uu dhinto waxaa go-a camalkiisa qofku intuu nool yahay buuga u furan salaadu tukaa waa loogu qoraa askaaru akhrisana waa loogu qoraa qur'aanu akhraa waa loogu qoraa xooluu la baxa waa loogu qora waa sooma waa loogu qora waa xajina waa loogu qoraa waa jihaada waa loo qoraa biru waalidaynki qaraaba xiriirintii wanaagga dadka u sheega xumaanta u ka reeba w qof nooloo muslima daaca u socota waxaasaa buuga u furan buuggaas marka daqiiqadu noolaadaba dana ugu jirta maxaa yeele ama dembi hor u qornaayo inta ka toobadkeenaa laga tiraa ama xasanu inta sameeyaa loo qoraa qofka noloshiisu waa fursad aan caadi ahayn intuu noolyahay maalinka uu naftu ka dhacdo buuggaas waa la laaba xasanadanba lagu qorima dembi qornaana laga tirima waa arin katara fursaddii waa ka dhammaatay qofkaas laakiin waxaa jira dadaan fursaddu ka dhamaahayn oo ayagiio qabri ku jira xasanadoodii la qora tiyaa nabigu sheega sal allahu alay wasalam idaa maata marka uu dhinto alinsaanu qofka inqadaca waa go-a camalu camalkiisa ilaa min alaain saddex maahane sadaqatin sadaqo jaariyatin oo socota intuu noolaayu wuxuu la baxay shay sadaqaa oo shayga daatadiisi waa baaqi noqonaya nafcigiisuna waa socona maala masjiduu dhisay waa lagu tukana sadaqo jaariya waa inta qof ku tukanaa muslima ajira u socona maalan ceeluu waa la cabaa waa iska dhintay inta xoolaha cabeen bahalha cabo dadha cabo ajira u socona barkaduu qoday biyaa ka buuxsamaa sanad walba biyaa galaa waa laga cabaa waa badan yihiin beeru tabcay waa waqfay guriyunta dhisay yuu yidhi ha seexdeen guriunta dhis uu yidhi martidu ha ii guri unta dhisay wuxuu yidhi maala dulaab cilmiga ardada cilmiga barayda ha seexato guri inta dhisay yidhi qur-aanka lagu barto waa sadaqa jaariyaha lena ma joogsato kitaaba quraan kitaaba cilmi ama kitaaba quraanta waqfayuu yidhi halla akhristooo laga faa'iidaysto wadunta falayuu yidhi dadku ha mareen waa lama koobi karo isbitaaluu dhisan kaasuu leeyahay dadku ha ka faa'idaysteen muslimka lagu daweeyo wax alla wixii nacfigoodu shaygiioo daatadiisii baaqita nafciguna socona qofka shaygaas inta lagu nacfina ajra u socona waa sadaqa jaariya laydha qofkaas ajarku ka goyma inta shaygaas lagu nacfina aw cilmin ama cilmi cilmigaasoo yuntafacu bihi lagu nacfina qofka cilmiyu dad baray cilmigii ama qur-aanuu baray ama cilmiyuu baray hadda cilmi qur-aankaba ugu weyn qur-aanka wax ugu weynu ka mid yahy qofuu baray qofkii intuu ku camal fale ajara u socda haddii qofkii qof kale barana inta qofkaas kale ku camalfale ajara u socdo inta qofka cilmigaas lakala dhaxla ajra u socda waa waaan goayn waa waxaan go-ayn hadda bal fiiri waxa waya abu hurayra xadiisu nabi ka weyey anagu hadda maanta ku nacfayna kanaada ka mida soo ma jeedin abu hurayra ajra uga socda intaas bal fiiri weligiis xadiis abu hurayra weli inta laleeyahy ajra u socaa bal fiiri bal fiiri waxa intuu leeyahay ma garatay sidoo kaleeta a'imadii kutubta ay qoreen imaamu shaafici waa la akhrisana imaam maali waa kana kitaabkiisa muwada waa yaala waa laaqsana axmed bin xambal waa yaala bukhaari a'immadaas kutubta ay wakhtigaas qoreen ayla hadda laaqsana inta laaqsanay ajraw socona intaas ajarw soconay marka ta'liifkaas cilmiga la alifo cilmiga ama ha la aqriyo ama ha la alifo ama ha la duudo qof walba nasiibkiis inta ilaahay u gaarsiiyo qof waxa way intuu nool yahay xoogaa u socona qofna markuu dhintay boqol sano kadib u socona qofa kun sano socda qofuu ebadkii socona waana ikhlaaska iyo ilaahay inta uu qofkan asagu ku deeqayoo ikhlaaskana badanaaba aa keena in qofka cilmigiisu aafo marka cilmin yuntafacu bih oo waladin saalixin ama caruur saalixoo yadcu lah u soo duceeya caruur saalixuu dhalay ilaw aabay u naxariis ilaw hooyaday u naxariis intuu leey allow awowey u naxariis allow ayeeyaday u naxariis ajara u socaa ducadaas hadduu sadaqa bixiyo sax oo sharciga waafaqsanna ajara u socaa caruurkaa saalixa ood dhashay caruur faasida hadduu yahay iska faasida moryaana hadda ducadiisa ilahay ma aqbalo inamaa yataqabal lah minalmuta nacfi male kaas hadduu nool yahayna waa dhib hebeluu dilay hebeluu dhacay maantao dhan dhibaato u taagnow haddaad dhimatana xog kuu tarima cayl alla wax ka aqbali ma inamaa yataqabal llaahu min almuttaqiin ilahay wuxuu wax ka aqbalaa dadka ka baqa marka sidaas darteeda ilaahay lagama baryo caruure waxaa laga barya caruur fiican ilahay inuu ku siiyo duriyo dayiba ah, oo hadday wax kuu sadaqaynayan hadduu kanu fiiri isbaaraysta wey waa canshuuraad xoolii canshuurta ay kuusa daqeen waba ku tarin waba ku tarin in allaha dayibun walaa yaqbalu ilaa dayiban ilaahay waa mid wanaagsan wax aan xalaal ahayn ma aqbalo marka sadaqadiisii wax tarime ducadiisa la aqbalima qofka duu faasidya waxa weeyaan laakiin markuu weladku saalix yahay hanti xalaaluu shaqaystuu kuu sadaqayna waxbay kuu tare waa kuu soo ducayna waxbay kuu tare qabriga adoo iska jiri kuu socona rawaahu muslima wariyey wa kayruhu qaala bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen haadihi alaau saddexdan saddexdan oo ah sadaqa jaariya iyo cilmi naafica iyo welad saalixa saddexdaas laa tajtamicu u kulmimee ilaa lilcaalimi caalim maahane caalim albaadili bixiyey licilmi cilmigiisa qof caalim ahaa oo cilmigiisa bixiyey qofaan ahayn saddexdan wada helima fabadluhu bixintiisu sadaqatun waa sadaqo sadaqadaasoo yuntafacu bihaa lagu nacfina hadduu cilmigii dadka baro waa sadaqa u baxshayo lagu nacfinaa walmutalaqii qofka ka qaata lahaa sadaqadaas oo cilmiga ka bartay ardayga cilmiga ka bartay ibnu waa caruur caruurkao lilcaalami u sugnaaday oo waxa weeye waa ibnu fi lcilm fii tacalumihi barashadiisa ayuu arday ayuu ilmay ugu yahay ama ibni ugu yahay calayhi korkiisa wax ku bartay fii tacalumihi barashadiisa oo ibnigu uu wax bartay calayhi cala alcaalimi wax ku bartay marka cilmigiina waayay sadaqadiina waayay ibnigiina waayay saddexdii ajar baa u soconay marka laakiin cuthaymiin wuxuu yidhi ajarkii ha u socdo ardaygii uu waxbarayna ha u soo duceeyo laakiin xadiidkan sadaqada uu ka hadlaya cilmiga maaha saddex jinsiyoo kala duwanuu ka hadla mana ahan xadiiskaas in lagu fasiro xadiiska waa in saddex jinsi lagu fasiro sadaqo waa gaar cilmi aad dad bartayna waa gaar ibni caadusho kuu soo duceyna waa gaal saddex kala duwanuu ka hadla marka cilmi haddaad bartay qof ama diin aad bartay diinka baridii ajaraad ka hele kii aad bartayna waa kuu ducayna sidaas aad wax ku heshid laakiin cilmu yuntafaqu bihi keliya waa intaas sadaqadii waa baab gaara waladun saalixna waa waladu nasab ee hadda loolama jeedo waladka daalibka loolama jeedo marka in wixii o dhan lagu fasiro waxa weyn ardayga waxaa ka fiican saddex kala duwan sidii nabigu ka dhigay waa saddex kala duwan waa oo saddex jinsi ah faxris ku dadaal calaa haadihi alxilyati sifadan laysku qurxiyo fa hiya sifadan oo ah inaad cilmigaaga ummadda ku anfacdo ra'su hamarati cilmika cilmigaaga midhihiisa madaxoodii wey cilmiga aad dadka baraydo midhiisi waa kaasa waa midhiisii walisharafi lcilmi cilmiga sharaftiisa daraaddeed fa innahu cilmigu yasiidu waa ku kordhaa waa ku siyaadaa bikafrati اlinfaaqi bixinta badashadeeda mar kastoo ku siyaada marka soo bixino waa kuu kordha sharafta cilmigay ka mid taha wayanqusu waa ku nuqsaamaa maca alishfaaqi ku bakiilid la jirkeed haddaad ku bakiisho istira iska bixin cilmigaaga iskaga sheegin dadku waa kula sinmaya shiikhoo naxwo noo akhrin jira ilaahay jannaha ku abaalmaray wuxuu dhihi jiri kitaabka markaan akhraayo in allah intaan aqaana ardada u sheega wadaadada gabalaa wuxuu yidhi xoogaay u sheega kitaabkan inta uu ka yaqaan qaybu u sheega qaybna waa la raara wuxuu rabaa ardayga inuu ka oqo ogyahay mar bal fiiri <laughs> ardayga inuu ka oqo ogyahay rabaa marka wuxuu yidhi qaybuu siinaa ardayga qaybna waa la haraa gacan dambe hadduu yidhaa iigu celi ardaygii waxa weye waa ugu celinaa qaybu ugu daraa intii hore qaybna waa la haraa weli marna intuu hayo wada dhiibi ma subxaan waxaan qalbi xuma kaas shiiku wuxuu yidhi aniga wuxuu intaan hayaan soo wada daynaa gacanta dambe ilaaha isoo siina qayb dheeraad qayb dheeraada alla isoo siina waana xaqiiqo halkuu ula hara yaa u sheegay gacanta dambe inuu noolaana halkuu u haystaa subxaan allah marka haddaad ku bakiisho oo istiraad yaan wax kula siman la arag wax kula siman oo kula yaqaano saad u taqaan u yaqaan yaan la aragoo weliga adugu ka sido waa la dhimane inta waa kaa baabaa inta yarta wax sheegi diidayna waa kaa lumi marka waa cilmiga bukliga baaba'ay subxaan allah wayanqusu waa nuqsaana huwa cilmigu maca alishfaaqi ku baqiilidda la jirkeeda wa aafatu musiibadiisuna alkitmaanu waa qarinta ah, barakadiisu waa bixinta aafadiisuna waa qarinta walaa taxmilka yay kugu xambaarin dacwa fasaadi zamaan zamanka waa fasaaday sheegashada la sheeganaa wa halabat lfusaaqi iyo faasiqiinta haalib noqdo dadka u batay wa dacfu ifaadati nasiixa nasiixada waxtarkeeda oo tabar yaraaday can waajibi aladaa gudashada waajibkeeda yuusan kaa xambaarin iyo walbalaaqi gaarsiintii wuxuu leeyahay dadaa waxay leeyiin zamankan waa fasahaaday waa zaman shirkiga iyo bidcada iyo macaasidu ay haalib noqdeen nasteexa waxaana maanta haaliba fusaqada dadka mujrimiinta oo fusaqada aha maanta dee awooddiile ayagaa faafay maanta nasteexaduna wax weyn tari maydo marka iska aamus ha isku dhihin saas saasdaad tidhaahdo waaba sida fusaqadu rabeene daad aamusto moogtahay fadiiladan markaad sheegto qofaa ilaahay ku anfaca adigana waajibkiiya kaaga dhaca a'immada gobol sida ili maalig oo kale waxaa soo baxday waxaa soo martay inta soo baxo war raba cilmi naxwan baraa ta guriga bannaankii soo istaago war wax u akhriyaa hal xaba waaye ilaahay ou cilmi qarintiisma ka baxay iska xaroona saasa soo martay ka hor maanta imisaa ka faidaysa kitaabkiisa cilmigiisa haddana adiga sideeda qalbi wanaagsan iyo juhdi la imow haddaad tidhaahdo maanta waxa weeye fasaadaa batay dadkii faasiqiinta ahaa ee adduunka la wareegay maanta nasteexadu cidna kaa qaadan maydo adugu ha ku eedoobin iska aamus ee adiga waajibkiiyaa dayacday waajibkii ku saarnaa waajibkii ku saarnaa aad dayacday kow horta waa ku dembaabe labo faasiqiintii arintaas waxayba u arkayaan fursa dahabiya waxay leeyihin ama ila adduunka faasiqa qofka mufsidka qofka mubtadica wuxuu u necab yahay wanaag in laga ag sheegayo ila haddaan wanaag laga ag sheegayn xumaantiisu muuqame qofka xun ah, mar haddaan wax wanaag sheegaha la erag dadkoo dhan au noqona saas daraaddi waa tuugu wuxuu jeclay dadko dhan inay tuuga noqdaan zaanigu wuxuu jeclay dadko dhan inay zaanigii noqdaan maxaa yeelay qofku hadday dadko dhan zaanigii noqdaan isaga ma ceebaysano dadkiisuu ka midi laakiin hadduu keligiis tuug yahay ama zaanig yahay ama qamriyacab yahay isagaa ceebaysan saas daraaddeeda dad badan markay joogaan meel dadku fiican iyo bulshadu fiican tahay waa la dadkooda dhexda ka raaca isleeyahan lagula yaab hadhow hadduu tago oo uu tago meel oo dadku ay faasidiin yihiin oo marta fasaadku qaalib yahay waddamada gaaladoo kale dadkiisu dhexda ka raaca maxaayl awal inuu takoor ummadda ka noqdo ka duunaado oo uga jooga xumaan waana sababka ay u yidhahdaan culammadu shardiga koobaad maxaa ka mida wadan muslim markuu joogo qof diinta ku dhegan inuu ahaa maxay dhacay waxaa la ogsoon yahay qofkii awalba wadanka muslimka markuu jooga labaclabacah oo macnaha aan diinta ku dheganayn hadduu tago meel dadkoo dhan ay faasiqin yihiin ama gaala yihiin ex eh, u dhowrana dadkiisu dhinac ka raaca ah, marka adduunka fusaqadu waxay ka jecelin lama arko in wanaag wax sheegaa la waayo ahlubidcu waxay ka jecelin lama arko wax sunno sheega in la waayo marka adiga albidciya dantoodad ka shaqayn faasiqiinta dantooda ka shaqey adaad xaqa la aamusto ha la aamusine sheeg xaqa faaidaysa maayo xayt walaa taxmilkaye kaa xambaari dacwa fasaadi zamani zamanka fasaadkiisa sheegashada la sheega waqalabat اlfusaaq faasiqiinta haalib noqday iyo wa dacfu ifaadati nasiixa nasiixada waxtarkeeda yaraanta uu yaraaday yaysan kaa xambaarin can waajibiladdaa gudashada waajibkeedii walbalaaqi gaadhsiinta waajibkeedii fain facalta haddaad sidaa samaydo fa hiya arrintaasu ficlatun waa qaab samayn facla waa laga fiican yahay ficla oo masdarulhay-a waa hay-ad iyo qaab samayn waa arrin yasuuqu ay ku tixayaan caliyha korkeeda alfusaaqu dadka faasiqiinta adahab alaxmar dahabka gaduudan dahab casayba ku tixayaan waa arrin fursad oo dahabihay u arkayaan waay macnaheed haddaad tiraahdo Ah, qof walbow nafta ah, marka dahab casayba ku tixayaan kaas wax la maa faasiqiinta agtooda fa arrintaasu ficlatun waa qaabsamayn ficladaasoo yasuuqu ay ku tixayaan calayha korkeeda alfusaaqu adahab alaxmar liyatima si uu ugu dhammaystirmo lahum faasiqiinta alkhuruuju fallaagoobi cala alfadiilati wanaaggii ay ku fallaagooban fadiiladu waa diinkii iyo akhlaaqdii ficneed ah, fadiiladii fadiiladiiay ku fallaagoobaaanoo marka ay ku baxayaan markaasay ka takhalusayaanba rafcu liwaai radiila arinta liidata calankeeda in kor loo qaado taasaa ka imaanaya calanka in loo qaado zinadii iyo qamradii iyo shirkigii iyo bidcadii iyo aada calanka marka ubabina ilaa wax hortaagan lama arkeen ah, laakiin kelimada yarta ee ikhlaaska ah ee runta ee qalbiga xasiinka ka soo baxayda kelmadaas nuura wadataa awood macnawiyahay wadataa nusro ilaahay haysataa kelmadaas haddii la sheego waxbay tareen wax weynay tareen oodan adigu dareemin qofkay anfacaydan kow adaa ugu horeey maxaa yeelay waajibkiiya kaa dhacay waajibkiiya kaa dhacay waajibka ka dhaca marka ha isku dhihin waa la fasaaday ama fasaadka waa mid kala raba islaaxido nabiga alla soo diri jiri ummad dhan oo gaala adiga ummad muslim sheegayda oo boqolkiisa badankoodu ay muslimiin bay yihiin qof qof hadduu isagu iska gaaloobay waa u gooni dad ummad iyada dhamu muslim wada sheegayda la noosha ka war xabad xabad ka gaaloobay kuma dhiiradaan in badanoo ka midu inay waddanka yimaadaan ma ujeeda xabad xabad uma hadda meesha nairobi jooga oo soomaaliya goormaad soomaaliya imaanaydaan soomaaliya hadda lama teegarayo waxay yidhahdeen markaad guri degto afartanka guriyoo kugu hareeraysan waa wada muslim saa loo noolaa kalay hadda dacwo wadnaa dacwadaas marka qoysna muslim noqdo qoysna masiixi noqdo kirishtaan noqdo markaasaan ku laaban karnaa muqdisho saasay leeyi markaasaan soomaaliya ku laaban karna markaasaan tegi karnaa buldaanta soomaaliya beledkaan rabno laakiin laba qoysoo muslima ah dhexda kama degi karno saasay leeyi marka marka ayagii waxa weeyaan dad ayagu muslimnimada sheega adoo dhex jooga waxa weye inaad tiraahdo wax ma sheegi karo waa nasiib darro iyo doqonnimo gaalo aanba islaamnimo sheegay inaan ta nabi loo diro oo nabigaas ku dadaalo ayaa ilaahay islaaxiya qaar badan ama qofka nabi ahaynoo daaciyanta aado ayuu islaaxiya buldaan badan caalamka yaa gaarsiiyey ah, nabigu jasiiratu carab ma dhaafin mogta ah, laakiin dadkii nabiga dhaxlay wa caalamka gaarsiiye diinka marka waxaabaa la rabaa kuwaanba islaamnimo sheegayn inaad u sheegto ee dad islaamnimo sheeganaya inaad kala waa nacasnimo alaslu saadis walaarbacuun ciza lculamaa harafta culmmada sharafta culummada asaadis walaarbacuun asalka oo afartan dhibxeeya cizat lculamaa culummada sharaftooda ataxalli ilzam laasim ataxalliya ku sifoobid iyo isku qurxin bicizati alculamaa culummada sharaftooda isku qurxido siyaanat lcilmi cilmiga la ilaalintiisa wa tacdiimuhu la weynayntiisa wa ximaayatu janaabi cizihi sharaftiisa dhinaceeda oo la ilaaliyo wa sharafii sharaftiisaoo la ilaaliyo intaas laazim ilzam laazim ataxaliya isku qurxin bicizati culamaa aad isku bicizati alculamaa culammada sharaftooda aad isku qurxido wahiya siyaanat اlcilmi oo mubtada inta lasoo qarto qarar laga dhigo waxaa kaloo bannaan ilzam iskabdaa ataxalii mubtada ka dhigo ataxalii isqurxin biizati lculamaa culammada sharaftooda laysku qurxiyaa siyaanat lcilmi waa cilmiga ilaalintiisa mubtade ka dhigo qabarkooda iyadaana ka fiican waa l alaslu cadamu taqdiira leh asalka waa ina waxba lasoo qadarin saasaa ah kalaamka alaslu fi lkalaami cadamu taqdiir saasaa ah ataxallii isku qurxin bicizati culamaa laysku qurxiyo siyaanatu lcilmi waa cilmiga in la ilaaliyo wa tacdiimu wain la weyneeyo wa imaayatu janaabihi wa ximaayatu janaabi cizihi sharaftiisa dhinaceeda waa in la ilaaliyo wa sharafihi sharaftiisa waa in la ilaaliyo wa biqadri maa shay qadarkiis tabduluhu aad ku bixido fii haadaa ilaalintaas aa yakuunu uu ahaanaa alkasbu kasabka minhu cilmiga xaggiisa aad ka kasbato ka faa'iidaysiga aad cilmiga ka faa'iidaysato waxay la ekaana intaad cilmiga ilaalido iyo wa min alcamali ku camalfalid bihi cilmiga aad ku camalfasho cilmiga intaad wax ka faa'iiddo inta aad ku camal fasho waxay la ekaaneen inta aad cilmiga sharaftiisa ilaaliyo sharafta cilmiga intaad ilaaliyo wa biqadri maa shay qadarkiis tuhdiruhu cilmigii aad hadow ka dhigto ood qiima tirto hadow inaad ka dhigto ood cilmigii qiima tirto ayuu yakuunu noqonaa alfawtu tegidda cilmigu kaa tago cilmiga nacfigiisii iyo faa'iidadiisii waa kaa tegey waxaana kaa tegaa qadar la eg intaad adigu hadow ka dhigtay ood qiimo tirtay ood ilaali diidday walaa xawla xeelad aan dhibaatooyinka uga wareegsanno nooma sugnaan walaa quwata awood aan wanaagga ku jiidanno ku qabsanno nooma sugnaan ilaa bilaahi ilaa bixawlillaah ilaahay kaalmadiisa maahane allaha alcasiisi haalibka allaha alxakiimi xikmadda badanoo shay walba meesha u munaasib kaa dhiga waxaa laga rabaa cilmiga ihaanada inaad ka ilaalido waa inaad kala taqaan cilmiga ihaanada ka ilaali iyo tawaaduc labadooda waa ina isku haysataa adoo tawaaducaya haddana cilmiga dulliga ka ilaali ah, cilmiga ha ihanaysan wacalayhi asalkaas haddaan qabanna marka faaxdaar ka digtoonow an yatamandala inay mindiil kaa dhigtaan ama tiish miyaa tiraa bika adiga alkubarow dadka waaweyn kan afka layskaga tiro ah, mindiil inay kaa dhigtaan dadka waaweyn iska ilaali yaan afka layskaga kaa masixin ah, Ah, calal oo afka mara layskaga tiro ah, calalkaas kale yaan lagaa dhig ah, mindiilku waa midkaas waa marada markii faraha iyo kaaqoyo yihiin ama afka fasaleti fasaleti fasaleti soo jeedaa yaysan dadka waaweynu kaa dhigan madaxda aqniyada yaysan fasaleti kaa dhigan oo ay iskaga tiraan afka maxaa loola jeedaa qofkan waa mada nin madaxa shay diin xumaaha la raba in la hirgeliyo dadkana waxaa la ogaya waa bulsho muslim ah diin anagaa diidnay arinkaana la hirgelina haddii la yidhahdo ma socay arrinku ma socona maxaa la rabaa shaati diimeedaa loo gelina wadaad xooga cilmiga bartaa loo soo yeera markaasa sheeg hadda anagu diinka ma diidanin waxaa la rabaa marka arintaas oon maslaxa u aragnay aan rabna inaan hirgelino hadde ka waran sheekh diinta ay ka qabtaa ka waran diinka marka waa qof lasoo diyaariyey markaasuu diinku ma diidana horumarinta ummadda diinku ummadda yaan la hormarin male wuxuna waa shuuciyad hadduu rabo waa shuuciyad waa dimuqraadiyad xoriyatulqowlka diinku waa ogoliy gabdho baarlamaan inay soo galaan diinku waa ogoliy diinku ma diidana horumarin u leeyahy waa wa markaasu hadla leey hadde waa ka anagu diinka culummadan uga dambaynaa wixii diina culummadaa nooga hadlashay annagu diinka ma rabno in lagu xadgudbo ummadda masaalixdoodan laakiin ka shaqaynaynaa wixii diinana shiikaa noo sheegay waxaan diin rabinoo sharwadayaalaan annaga iska celayno <laughs> harwadayaahay yihiin dadkii diinta ka run sheegay dadkii diinta ka run sheegaayo wixii sharwadaha annaga u taaganoo ka qabayna wixii diinana culummadaa noo sheegaydan uga dambaynaa marka maslaxaddan ummadda annaga ka mas midkaana waa ganacsada waa taajir wuxuu rabaa ribada inuu ka shaqeeyo maaragta ribada inuu ka shaqeeyo ribadii marka ribaan ka shaqayna cidna kula ganacsami maxaa la samaynaa wadaadkoo alla rakiba markaasaa ah, la leeyahay annagu ganacsiga in la hormariyana waa rabnaa diinka xuduuddiisa in laga gudbana ma rabno markaa shiikh ganacsiga nuucaasoo nuucaasa annagu eh, diinka islaamka ku toomayna muxuu qabaa sharcigu eh, de ummaddu ha ganacsato waa la yidhi ummaddu <laughs> ummaddu laa ilaaha ila اlah ummaddu haggana waa la yidhi khalaas intuu ka rog markaasuu leey annaga fadwo sheikha noogu fadhiyo wax fawdo iyo shar wadao annaga cadow nagu aho shirkad kale soog qofkii diinkii runtaa sheega waxa la shirkad kalea kiriisatay qaab kalaaba loo tiimbarayna tiimbaraabaa lagu dhufaa waxaa la leeya shirkada tartanaa dadkan ka dhexeeya warkama haydaan marka kuwa diidan kolleyba shirkado kale soo kiriista iyagana hmm, tiimbarahaasa dhag layskaga siina si aan warkiisa dadku u aqbalin ma garan marka sufaha mid safiiho islaamta iskaga cayaaro dalqadiik saddexdaa ka dhammaadeen sheekh waxa wansiya iiga xumaatay waaba caraysna waa inaad tidhahdo kaliyuu rabaa gabadhiioo saddex dalqo ku furo xaaraanoo zine ah la joog inaad tidhahdo marka sheekh anugu culmadaan adigaan ku jecela anugu fadwadaadaan jecela anugu sheekh culmada kale wax ma weydiiyo ha sheekh ka waran markaas maya hadday saas tahay waa kuwa xalaali rajciyeyso war waxaas iska ilaali waa ku jecelahay iyo waxaas diinta loogma jeclo qofna diinkan ka adigu ma ilaah yaraad oo diin dejiye subxaan allah ha xadgudbin fiiri marka waa alayhi asalkaas dan qabanno faxda ka digtoonow an yatamandala bika inay fasaleeti kaa dhigtaan oo afka iskaa kaa tiraan alkubaraau dadka waaweyn oo oo waxa weyaan madaxdii iyo aqniyadii aw yamtadiyaka ama ay daabadkaa dhigtaan asufaa maangaabti kuwii maangaabta ahaa ee adduunkoodu ku cayaarayaa raba inay qiil kaa raadsadaan oo fatulaayina aad u jilcdo fii fadwa fadwo aad ugu jilcdo ma bannaanta waa bannaanta aw qadaa'in xugun aad ugu jilcdo aw baxin baarid aad ugu jilcdo aw khidaabin hadal aad hadlayd aad ugu jilcdo diinkii aad xooga ka leex ka dabacdo xugunkii sharciga ahaa aad ka dabacdo iska ilaali ha ku walaa tasca hawla ordin bihi diinka ilaa ahli dunya dadka ahli adduunyada muluugta iyo aqniyada ah hala daba ordin diinka hala daba ordin walaa taqif hala istaagin bihi cilmiga calaa actaabihim albaabadooda guryahooda iridooda in la taagnaato guryahooda iridooda ina la taagnaato iska daa adoo xoogaa dhaqaale ka raba hal shay laba shay waa kala duwanta qof haddee daaci ah oo qofkan xujada u ogayo oon adduunyo ka rabin oole shilinkaama rabo war diinka ilahay aan kuu sheegaya ah, taas waa masale gaara waa sax taas laakiin waxaad ka rabtaa qofkan madaxdaa aad dhaqaale ka rabtaa kursigaad ka rabtaa markaasaad albaabadiisa wareegayda waxa weeyaan daba socota waa iska daba qorayda taas waa la diidaya ah, oo ihaanada ah ihaano diineed waa ah, iska ilaali taas walaa taqifa la istaagin bihi cilmiga calaa actaabihim saas darteeda culummadii hore muslimiinta qaar inta madaxda u yimaadaan ay dhihi jireen caruur tayada iyo kaalay guriga ugu akri cilmiga markaasay dhihi jireen alcilmu yati walaa yuta ilay alcilmu yutaa ilay walaa yati cilmi waa loo tagaa ee isagu ma yimaado aadaad cilmi rabtaan imaada marka cilmiga waa inaad sharaftiisa ilaalida alcilmu yutaa ilay walaa yati cilmi ma yimaado waa la oo soo doonto cilmiga qofkii haddii aan arin kale haysato oo arrin amni aan cilmigiina jecel oo diinkii jecel oo aan imaan karin oodan adigu adduunya adan ka raadinay haddee diinka inuu jecel og yahay in loo tagaa dhibaato ma leh sharxana cusaymiin saasuu ku leeyay laakiin kuwa ku ihanaysanaya kuu jeesjeesaya oo isku il jabinaya markaad u tagto xabad ha soo wacdin xataa iska da kuwaas kaa qaadin wax aan diin rabin oon kayrlaawayaal ah oo markaad u tagto ishooskayga il jabinaya kuwaas inaad iska ag taagnaato oo iska ag qayrido waxa weeyaan istiraasha laga dhiganaya waa ihaano aadin kuwaas waxbaha aadin walaa tabdulhu cilmiga ha u dhiibin ilaa kayri ahli ehelkiisa cid aan hayn cidaan danihin cidaan danihin tafsiiran ku soo akriya ma dhegaysanayaan meesha iska sheekaynayaan telefoonada iskaga hadlaayaan gurigooda intaad taga tafsiiran kusoo akriya wax tafsiirkaa dhegaysa almaarkaa yani tafsiirka waa in caduma haba weynaado qadru qofkaas qadarkiisu qofkaas magac kasta halahaado qadarkiisu ha weynaado mar hadduusan ehel u ahayn cilmiga ha siin marka wuxuu leeya uaymiin waxaa loo kala qaadaa qof raqba leh iyo qofaan raqba lahayn mideeda kale xataa dadkuna isku haybad maano qof waxaa jiru markuu yimaado ay ka hibaysanayaan kaas xataa inuu wax u soo sheego laakiin wuxuu idhi nin dhalinyar iska shaabaha tegey ha ku qoslaayaan markaasu ha ah, saas waay diintu waa saas waa qayliyaa miskiinkii kaasoo kale waa arrin musiiba taas waa musiiba iyo ihaano dad laakiin jecel oo wuxuuna diinkii raba oo kule noo imo oo markaa u tagto u diyaar ah oo kaa qaadanaya wuxuu le waa loo tega waana la siina ah, ilaa mararka gobolka qaarkood dadaan imaakan inaa jira ah, oo sabab u diidayo marka waa loo tega marka wuxuu leeyahay yaan loo geynta waa la kala qaadaa ee eh, cala alilaaq maaha wamatic ugu raaxee basaraka araggaaga wa basiirataka oqoontaada biqiraa'ati taraajumi taraajumta la akhrintooda tan waa midda ugu muhiimsan ee qofka noolayda qalbigiisa taraajumta culummada iyo saalixiinta inaad akhrido wamatic ugu raacee wamatic ugu raaxee basaraka araggaaga wa basiirataka oqoontaada biqiraa'ati taraajumi taraajumta la akhrinteeda iyo wasyari taariikh nololeedyada taariikh nololeedyadaas iyo taraajimtaasoo lia'immatin imaamyaal u sugnaadeen imaamyaalkaasoo madow tageen oo dhinteen tara waxaad ku arkaydaa fiiha taraajimta iyo siyarka tara waxaad ku arkaydaa fiiha taraajimta badla nafsi nafta la bixinteeda fii sabiili haadihi alximaayati ilaalintan waddada lagu bixina cilmiga sharaftiisa ayagoo naftooda ku bixina ad arkay harafta cilmiga oo naftu hayga dhacday cilmiga la ihanaynma iyagoo ah, naftu hadday barqada iga dhacdo ma la ihanaynaya cilmiga laa siyama waxaan maal lahayn man qofkii jamaca jamciyey muulan tusaalayaal tusaalayaalko fii haada sabiiluximaaya ku sugnaaday waddadan ilaalinta qaarku waxa weya waxaa jira tarjamooyin tusaalayaal badan jamciyey laa siyamaa waxaan lahayn man qofkii jamaaca jamciyey muulan tusaalayaal kutubta oo taraajimta oo qaarka weliba tusaalayaal badan jamciyey tusaalayaalkaasoo fii haadaa fii sabiili ximaayati ilaalinta wadadeeda ku sugnaadeen wadaalikaasuna kutubta jamciyayuu kuu sheegaa tusaalayaalka wadaalikaasu milu kitaabin min akhlaaq اlculamaa kitaabka la yidhaho kale weeye limuxamed sulaymaan u sugnaaday raximah اllah wa kitaab alislaam bayna alculamaa wاlxukaam kitaabka la yidhaahdo culummada iyo xukaamta islaamka diinka islaamka ee dhexdooda qaabku ku yahay licabdilcaziiz albedri ayuu u sugnaaday raximah اllah iyo wa kitaab manaahij اlculamaa fi اlamri biاlmacruuf wالnahyi can اlmunkar lifaaruuq asamuraa'i shiiqa la yidhahdaa faaruuq asamuraa'i shiiqaas ayuu u sugnaaday asamuraai manaa asamuraa'iyi wey yaa nis waa u dambayda samuraadu waa magaalo hm. sura man ra'aa ay ahayd asalka ah. qofkii magaaladaas arka waa farxa wey markii hm. damba sidaa laga waarju waxaan rajaynaa yuri shiiqu waarju waxaan rajaynaya an taraa inaad aragto adcaafa maa shay laalaabyaalkiisa dakaruuh culummadaas ay sheegeen fii kitaabi cizat اlculamaa kitaabka la yidhaha magaciisa cizat اlculamaa waxaan rajaynayaa inta culummadoosu sheegeen hadda kutubtaas aan ku sheegay laba jibaariyadeed inaad ka hesho markaasuu yidhi yasar allaahu itmaamahu kitaabkaas waa socdaahe taaliifkiisiiye ilaahay ha dhammaystiro oo ha fuudeeyo dhammaystiridiisa yasar allahu alla ha fuudeeyo itmaamahu la dhammaystiridiisa iyo wa dabcu dabcadiisa marka inuu asagu leeyaha ka muuqata laakiin aniga ma aanan arag Ah, macna arag macna arag marka sidaa qaabkaas hadalku hadalku qaabka u socdo axmed kitaabu asagu markaas wado maxamed saali uaymiin sharaxa wuxuu leey kutubta intaan arkay ugu wanaagsan waa rawdat اcuqala ah, kitaabkaas arday walba inuu akriyo rawdat اcuqala libni xibaan albusti kitaab maala maaha ah, kitaab cajaa'ib le wey qulubtana dhisa waqad kaana alculamaau culummadu waxay ahaayeen yulaqinuuna kuwa u laqina dullaabahum ardadooda xifda qasiidati ljurjaani shiiqa la yidhahdaa jurjaani qasiidadiisa qasiidadaas inay xifdiyaan caliy bni cabdilcasiis almutawafaa sanata alhijriya iyo labadii hijriyada ayuu shiikaas dhintay raximahullah kamaa najiduhaa sidaan qasiidadaas u helayno cinda cadadin tiro agtood tiradaasoo min mutarajimiihi sheekaas oo ah jurjaani culummada u tarjamayday ka mid ah. a culummada ardadooda qasiidadaas waa xifdisii jireen qasiidadaas waa xifdisii jireen waa malacuhaa bilowgeeda saasaad mooddaa hadalku inuu yahay laakiin qasiidada bilowgeeda gabaygaanu kuma yaallo meel meesha ugu dambayd agteeduu ku yaallaa qaybtaas qasiidadu waa dheer tahay qasiido dheer waana idin dhigaa fakulqaydku fakulqaydka ayaa dhigaya ah, fakulqaydka dhigaya marka meesha meelaha ugu dambaydo ay ku keenayaan qasiidadu waa dheerta intaan kaliya maaha marka qasiidadaanay u laqini jireen qasiidadan ayay u laqini jireen qasiido layaab badan oo cajaa'ibli waa uu yidhi yaquuluuna lii fii kanqibaadun wainamaa ra'ow rajulan can mowqifi dulli axjamaa arannaasa man daanaahum haana cindahum waman akramathu cizatu nafsi ukrimaa walow anna ahla alcilmi saanuuhu saanahum walow cadamuuhu fi nufuusi lacadamaa wuxuu yidhi macnaha wuxuu aad uga fogaaday inuu dadka madaxda iyo dadka aqniyada daba ordo aad uga fogaaday waa ka bayra markaasay waxay dhahen ninkaa nin xirxiran wey wadaadkaas fadhiyada iyo ku arki maydid kuu imaamma guryaha kugu soo booqama xaafiisyada kuugu imaamma wadaad isagana iska xiranoo gooni socda wey ay yidhaahdeen tiyukaadu gabayga waa dheriya waxa weyn gaajo naftu hadday iiga dhacdo cilmiga ihaanaynma gabaygaasay ku jirtaa naftu hadday barqadii iiga dhacdo cilmigan ilaalina isagay ku jirtaa wuxuu yidhi yaquuluuna waxay igu leeyihiin fiika waxaa kugu sugan inqibaadun xirxirnaan inqibaadku waa qof asagu tiisa iska wata oo aan dadka xaggooda u soo intishaarayn yaquuluuna waxay leeyihiin li aniga waxay igu leeyihiin fiika waxaa kugu sugan inqibaadun xirxirnaan wa inamaa wax kale maahan ra'ow waxay arkeen rajula nin ninkaasoo axjama ka joogsaday can mawqifi dulli dulliga meeshiisa meelaha dulliga loo istaago nin iska ilaaliyo ka joogsaday arkeen <laughs> hadda aniga xirxirnaan kale iguma jirto iyo dabeecad eh, kulaylkale midna iguma jirto yaquuluuna lii waxay igu leeyihiin fiika waxaa kugu sugan inqibaadun xirxirnaan wainamaa wax kale maahan ra'ow waxay arkeen rajula nin rajulkoo axjama ka joogsaday can mowqifi dulli arannaasa dadka waxaan ku ogaaday man daanaahum qofka u dhowaado iska daba qora haana cindahum agtooda oo ku ihaanooba h marka hebel xaaji markaasu isug qof kalaan la hadlayaa noo kaadi baa markaas meeshuu iska taagay hadalka xataa waa himbil kelimadiisa ataa waa macno beeshaid ila waana dulley mm-hmm. aranaas dadku mogtahay dadnimada waa loo dhasha nin macalinahoo reer baadiye ah ata weligiis magaalada wax badan show arag ah, melin marka waxaa isla fadhiya nin odayo duq hadda waa dhinta ilahay ha u naxariistee oo dadkii la yidhi ah xajka lugtu ku aadi waagi lugta lagu aadi jira iyo nin qani ah oon weligiis xaji marka dadku xaaji xaaja ay leeyihin midkaan qaniga kan kalena xaaj waa la yidhahda markaasu inta yimiduu salaamay kii reer baadiyahayo xajka lugta ku aadayu salaamay markaasuu iskana fadhiista kii kale ma salaamin markaas xaajiga ma salaamti xaajiga xaajiga maxamed salaam wey markaasuu yidhi xaaji lacageedyada ma salaamno xaj anu waxaan u aqaanay xaaji xaramka qofka aaday oo soo xajiya anugu xaaji u aqaana wey laakiin xaaji lacageed oo lacagtu xaaji ka dhigtoon xaj ba tegin marka lacagta marka dembi iyadu maaha qofku hadduu toosan yahay oo fiican yahay lacagna leeyahay dee waa la karaamayna la ihaanaysama ah, laakiin qof aan akhlaaq iyo diin lahayn inaad lacagta xaaji ku tiraahdo waa aad u khatara subxaan allah arrin aad u khatara ah, marka war xaaji lacageedka ma salaamoy iska fadhiis hmm. alanaasa dadka dadka ayaan ogaaday dadka aan ku ogaaday aranaasa dadka waxaan ku ogaaday man daanaahum qofka u dhowaado iska daba qora haana cindahum agtooda waa ku ihaanoobaa waman qofkii akramatu ay karaamaydo cizatu nafsi nafta cizadeedana ukrima waa la karaameeya qofka asagu naftiisa sharfa oo meelaha dulliga iska ilaaliya oon dadka iska daba qorin qofkaas waa la karaameeya isagaa waa la karaameeyna maxaa yeele isagaa is oo sharaftiisa ilaashaday wuxuu yidhi walow ana ahlacilmi haddii dadka ahlulcilmigaa saanuuhu cilmiga ay ilaali saanahum cilmiga ilaali lahaa haday sharaftiisa ilaaliyaan oo meelahan u manaasibkahayn ka ilaali lahaayeen waa ilaali waa ilaali lahaa walow cadamuuhu cilmiga weynay lahaayeen fi nusuufi nafyaalka oo ay waxa weeyaan shay qiimo badan ka dhigi lahaayeen lacadama cilmigaa weynay lahaa wuxuu yidhi bakar abu zayd lacadama bifatxi daa da'da ayaa la kordhigaa almucjamati dhibicda loo yeelay almushaalati oo carabka kor loogu qaado marka la akhrina lacadama ah. ah, mushaala waa goojo goojo waxa wya dadka reermigaa fahma ah, hashi waa goojiday markay saynta kor u qaado mushaala waa saas haddana carabka goojo camala markii da'dii lagu dhawaaqa haddana carabka foodiis iyo ilkaha salkooda wax weyn looga dhawaaqa carabkiiya kor u qaadma marka sidaas wey mushaaladu hmm. laakiin cuaymiin waxaad moodaa inuu xoogaa caaridayo cadama da'da in la oo wuxuu asagu u dabdinaa walow cadamuuhu fi nufuusi lacaduma ah, waa weyneelaha saasuu u dabdinaa laakiin wax diidaya male sida bakar abu zayd uu sheegay shicirkuna hadda fakulqaydka sida bakar ugu yaalla mideeda kale waxaa kutusaa sida bakar u dabdiya inay tahay sadrulbeytka fiiri beytka awelkiisa aakirka yuu ahaa faacilku cilmigu aha walow saanuu dadku hadday ilaalihayn hu cilmigee saana cilmiga ilaalilahaa hum dadka soo ma jeedid haddana aakirka fiiri walow cadamuuhu dadku hadday cilmiga weynay lahayn fi nufuusi la cadama cilmiga weynaylah marka isku meelay ku socotaa marka wax maanica kuma sugno alaslu saabicu walarbacuun siyaanatu cilmi waa cilmiga in la ilaaliyo in balaqta haddaad gaarto in balaqta haddaad gaarto mansiban jago mas-uuliyad haddii lagu dhiibo oo qofkii waa dhici karta isagoo diintii barta haddana mas-uuliyad inuu qabto adii weliba hadda meesha diinta islaamku ay ka jirto haddee shakiba male wax wax loo dhiibayaba iyagaa u badan marka ama qaadi ha aado ama wasaarad arrima diinad ha aado ama fadwa ha ahaato ama cadaalad ha ahaato haddii meel loo dhiibo qofkii jaga uu qabto ama mid kale ha in balaqta haddaad gaarto mansiban jaga ama mas-uuliyad haddaad qabato fatadakar xasuuso anna xablalwasli gaaridda xarigeeda ilayhi mansibka aad ku gaartay dalabuka waa dalbidi lilcilmi aad dalabtay cilmiga dalbidi aad dalabtay aa sababka ugu noqday mansibkan inaad soo gaarto ogow fa bifadlillaah ilaahay fadligiisa uma bisababi cilmika cilmigaaga sababtiis aad balaqta ku gaartay maa balaqta waxaad gaarto min walaayatin mas-uuliyad ah fi tacliimi waxbarid aad mas-uul ka noqoto oo waxa weyn ama macad ama se madaraso kale ama jaamacad meel waxbarid inaad mas-uul ka noqoto waxaad ku gaarto waa cilmiga aw ilfudya ama fadwada aw ilqadaai ama xukunki iyo qadihii ma sharta ahaato waxa aad ku gaartay sabab waxaa kuga dalabtay wlmru arrinku haakada waa siaas faacdi sii alcilma cilmiga qadraw qadarkiisa sii wa xadahu nasiibkiisa sii min alcamali ku camalfalidda bihi cilmiga lagu camal falo oo wax weyn cadaaladii samee diinkii ilaali wanaagga amar xumaanta reer uga faa'iidayso mas-uuliyadda aad haydo diinkii dhaqangelintiisa uga faa'iidayso ummadda anficideeda uga faa'iidayso ummadda islaaxinteeda uga faa'iidayso mas-uuliyad aad haydo mas-uuliyaddaas ku soo martay fursad waxaad ka dhigtaa aad ummadda ku islaaxido ood ummadda ku anfacdo ood cilmigaagi ku nashrido ka dhigo marka faacdisi alcilma cilmiga qadrahu qadarkiisa waxadahu nasiibkiisa min alcamali bi ku dhamidda lagu dhaqmo xaggiisa uga nasiib xaalu ka ahday nasiibkaasu dhe iyo waisaalahu la dejintiisa mansilata booskiisa la dejiye cilmiga waxda ka digtoonow maslaka man qof wadadiis inaad qaado ka digtoonow iska ilaaha qof wadadiis laa yarjuuna allah ilaahay aan weynaynayn waqaaran weynayn laa yarjuuna allah laa yucadimuuna allaha xaqa cadamatii wey amase laa yarjuuna allah alla aan ka baqayn waqaaran weynayntiis aan ka baqayn marka yarjuuna suurat nuux suurat nuux laa yarjuuna lilaahi waqaaran saddex macan maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaaran maa lakum laa tarjuuna lilaahi waqaaran ibnu jariirku saddex macnaa ku bannaanu leeyahy yarjuuna damac aan damcayn ah, maxaad la damc leedahay naxariista alle iyo yakaafuuna cabsi ah, ma lakum laa tarjuuna ilaahi waqaar maxaad ilaahay aad uga cabsa ladihi iyo maxaad u weynay ladihi saddexdaas macno wey damac iyo khowf iyo tacdiim marka laa yucaimu man laa yucadimuuna lilaahi waqaaran man dad wadadiis inaad qaadto iska ilaali waxda ka digtoonow maslaka man qof wadadiis laa yarjuuna lilaahi ilaahi aan weynaynayn waqaaran laa yarjuuna lilaahi aan ilaahi uga cabsayn waqaaran weynayntiis aan ka cabsayn aladiina kuwaasoo yajcaluuna ka dhigaya alasaas asaaska xifda almansibi jagada in la ilaaliyo dad badan oo ilmi oo diin bartaa marka jagada loo dhiibo uu koow aasaas wuxuu ka dhigana jagadaas yaan lagaa qaadin ilaali wuxuu iska ilaalinaa wax kasta oo isdhihi kara camal lagugu dhibsada aniga dad bulshadan ka dhexeeya bulshadana faasiq iyo dad fiican iskugu jirta haddaan ihahdo wanaaggaas ha la wada maro waa lay nibcaana jagadaaba layga qaada jagadaa layga qaadaa marka asal jagaduu ka dhigana markaasu wuxuu iska ilaana weliba meeshu hadday tahay meelaan diinta laga jeclayn kow qofka koobaad oo diinka la colaytama iska dhiga si loo yidhahdo qofkaanu diin wax gaara ah u dadaali maayo yaan la dhibsan qofkaan waa fiican dadkiisu ka midi dal dad rag dhoofdhoofa oo waxay yidhahdeen ayraboorada gobol ka mid a waxayna calaamadiinu qofkay ka muuqata o iska ilaalina markaasaa maxaa dhacan wuxuu yidhi shaydaannimu kuula dhaqmada sida shaydaankii kula dhaqma muxuu isleeyahay yuu yidhi yaan la dhihin islaamku u naxariista oon jagadaa lagaa qaado bal ka warrama dadka muslimiintaahu jecelyahay yaan lagu dhihin waxaana raadsadaa yidhi gabarkuma madax qaawan iyo waxa weeyaan mid xunoo sigaar cabaaye kaas kaas si caadiyu kuula dhaqmaa hadde ka warrama ina lilahi wainailrbork ah. saasay u safayin soo maaha wuxuu yidhi xabadkoo calaamad diineed ka muuqato markaad u jeedo wuxuu yidhi balaayo balaayo iskaga dhiga markuu kuu jeedo kafaafiiriska kacaho si loo yidhaahdo kaanuu islaam isagaaba naga necebba isagaaba naga neceb hadduu qofkaa si fiican ula dhaqmo wuuuleey waxaa lagu leeyahay qofkan waa qof diinta islaamka jecel waa dad muslimiinta u naxariisanaya jagadaa laga caydha kursigaa laga caydha hadde ka warrama ina lilahi waina allow meeshaasana gey marka fayajcaluuna waxay ka dhigayaan alasaas asaaska xifda almansibi jagada la ilaalinteeda fayadwuuna waa laabayaan alsinatan carabyaalkooda can qowli اlxaqi xaqa inay ku hadlaan qof wanaagga amri mayaan xumaanta ka reebi mayaan wanaag inay ka hadlaan carabkooda ka ilaashanayaan haddii wax kastoo fisqiya oy arkaan reebi maayaan waxay isleeyihin diina lagugu arkaa qof diineed wey lagu leeyay ka warad qof ka cararay yaan lagu dhihin qof diineed qofkaas halkuu jooga foga qalbi madooba wayaxmiluhum wuxuu ku xambaaraa wayaxmiluhum wuxuu dadkaas ku xambaaraa xubbulwilaayati jagajacaylka wilaayadu waa mas-uuliyaddii jagajacayl cala almujaaraati dadkiisa inuu dhinac kala socdo dadkiisa inuu dhinac kala socdo waxa wax alla meeshaan sigaar ha la cabo qamre ha la cabo xumaan kale ha la sameeyo dadkiisa inuu dhexda ka raaco cala almujaaraati inuu dadkiisa la socdo saasuu ku xambaara falzam laazim raximaka allah allaha kuu naxariistee almuxaafadata ilaalin iyo xifdin calaa qiimatika qiimahaaga aad ilaalido war qiimahaaga ilaasho maxaad ku ilaaline bixifdi diinika diinkaaga inaad ilaashato wa ilmika cilmigaaga inaad ilaashato wa sharafi nafsika nafsadaada sharafteeda inaad ilaasato saad u ilaaline bixikmatin xikmad ka tegi xikmad shay walba meesha u haboon hadalka meesha u haboon aamuska meesha u haboon meel walba waa inaad qof oo maskax badan aad tahay oo wax kala debera hadalka meeshaana ku haboon hadalka meesha u haboon u munaasibkaad ku leedahay wa diraayatin cilmi waa inaad aqoon u leedahay sidaad dadka loola hadlo waxaad sheegaydana waa inaad aqoon u leedahay diraayadu waa cilmiga wa xusni siyaasatin maamul wanaag saasa yasuusu siyaasatan waxbuu maamulay maamul wanaag qof maamul wanaagsan maamulkiisa la jeclaado cadaaladiisa la jeclaado wax sheegidiisa iyo xikmadiisa la jeclaado waa inaad adeegsataa marka xikmad iyo cilmi iyo maamul wanaag intaasaad isku darsane ixfad illaaha ilaahay ilaali yaxfadka sagaan ku ilaalinaya haddaad istira bal fiiri qof ka nasiib daran qofka is haddaad ilaahay ku xirnaato ilaahay ku ilaalima waa ku dayaca haddaad waxa weeyaan banu aadanka rabitaankooda ilaalidana banu aadanka ku xifdina bal fiiriya qofkaas Ah, low anucaas qofka xumaanta ka shaqayna wanaagga ka carara fadiilada ka carara radiilada u carara ilaahi weynaa waa ku kalsoonaa waay ma aaminsana haddaad ilaalido xuduudda alla ku waardiyeyna ma aaminsana laakiin wuxuu aaminay kuwaas banu aadanka oo uu arkay inaysan kayrka rabin kuwaas is yidhi haddaad ilaalido rabitaankooda waa ku ilaalinayn ka war ah, waa sidaas ah, dadka mu'miniintana maxaa la rabaa ilahay inay ku kalsoonaadaan ilaahay ku kalsoonow inuu ku ilaali karo ku kalsoono asaga xuduudiisa ilaali asagaa ku ilaalinaya sidaasaa la rabaa ixfadillaahi ilaahay xifdi fi raqaa'i waktiga barwaaqada waktigaad qaniga tahay waktigaad caafimaad qabto waktiga aad la joogto ehelkaaga yaxfadka asagaa ku ilaalinaya fi shiddati dhibaata markay jirto asagaa ku ilaalinaya xadiiska laakiin lafdigii saas ma ahayn hoosuu inkugu qoranya ixfadillahi yaxfadka waxaa ku xigtay ixfadillahi tajidu tujaaka tacaraf ila allah ilaahay isbar ilaahay oqoonso maaha ilaahay isbar macnaha wanaag ha kugu arko wey ilaahay isbar firaqa'i waktiga barwaaqada yacrifka wuu ku garanaa fi shiddati oo awal awal alla miusan ku oqon waktiga barwaaqada yacrifka alla waa ku garanaa fi shiddati haadihi macrifa khaasa tan waa macrifo gaara cuaymiin wuu yidhi iiriya walaa yukalimuhum اllaahu walaa yanduru ilayhim ywma alqiyaamati walaa yuzakiihim dada ilahay wuxuu leeyahy aakhira marka la tago ilaahay la hadli maa ilaahay fiiri maa maalinta qiyaamaha nadarkaasi la anfina waa maxay ma qofaan alla u jeedina jira oo alla ka qarsoon maya nadarku waa labo nadar caam ah iyo nadar khaas ah nadarku waa labo fiiro khaas ah iyo fiiro caam fiiro caama ah, wax alla ka qarsoon male gaal iyo muslim alla waa u jeeda cid kastana waa u jeedaa nadradan la diidayaa waa nadra khaasa ah. waa naxariis inuu ku eego naxariis inuu ku eego wey taasaa la anfinaya tanna middaa lagu leeyahay tacaraf ilallaah ilaahay isbar fi raqaa'i oo wanaag ha kugu ogaado yacrifka waa ku garanaa fi shiddati waa macrifa khaasa macrifo khaasa wey maahan cilmigii guud waxaan cidaan alla aqoon uma jirto laakiin waa macrifa khaasa oo ah qofkii nusrada iyo gargaarka mudnaa inaad taa alla kugu ogaana si gaara marka alla kuu gargaaraya wey alla kuu gargaaraya alla kuu gargaaraya wain asbaxta haddaad noqoto marka wanaagiiyaad sheegtay wanaagiiyaad sheegtay wanaagga markaad sheegto waxa dhacda dad oo wanaaggu dhibaa jira dadka aad markaas mas-uulka ka tahay dad wanaaggu dhibaa jira oo hadday cadaaladda kugu arkaan oodan ogolayn laaluushka iyo kala goosashada iyo kala tuurashada iyo aadan ogolayn waa kugu kacayaan balaayay kuu abaabulayaan madaxta kale kugu dirayaan jagadaa lagaa cayrina nina aniga igu yidhi waxa qolaa wax iisoo dhiibaanuu yidhi melyan lacaga markaasaa la yidhahda qolasi markaasaan ug tagaa qolada madaxda ka ah markaasaan yidhi waryaaba ciid dadka aad haydaan aa lacagtan iigu soo dhiibay melyankan doolare ha loo qaybiye keena dadkii soo faydiya markaas yidhahdeen dadkaa iska daaya noo kala tuur markaasaan idha waxaa la yidhaha kala tuuraninee dadka siiya aa isoo yidhi markaasuu yidhah war ma waa hadde dad asaga uu hayu mas-uul ka hadaan la kala tuurayn ordigow markaasaan dadkii u celiya aan idhaho waxaan siiya waa waay ayagina gaaji u baaba'ay isagana mas-uulka ka warram marka dad khayr kuba dhibaa jiraba soo ma jeedin dad khayr kuba dhibo ayaa jira marka haddii inta cadaalad iyo wanaag lagugu arko laga qaado jagada taas dhibma jagada weriga maad hayle ha jagada kolleyba war ka tegi horta ma jirto jaga ad weriga hay doonto maxaa mawdaaba ku suga soomaa marka jaga aduu ha ka fakerin ilaahay cabsidiisa ka faker iyo mustaqbalkaaga caaqiro wa in asbaxta haddaad noqoto caadilan mid ka maran min qilaadati اlwilaayati mas-uuliyadda kuusheedii qilaadada waa la hah wa sulka la gashado oo sida kuusha sida dahabka oo katiinadda dahabka taasaa la yidhahdaa caadilna waa qofaan sulka waxba ugu jirin sida gabadha aan dahab sulka marka mas-uuliyaddii laga dhigay sida kuul qoorta la geliyo kale ilaa mas-uuliyada loo geliya la yidhaha soo ma marka markuu hayo wuxuu ka dhigan in qoorta katiirada ugu jirto markii laga qaada jegada inaan qorta waba ugu jirin wa in asbaxta haddaad noqoto caadilan mid ka maran min qilaadat اwilaayati mas-uuliyadda kuusheedii wa haadaakan waa jumla muctarida ee inta shardiyada jawaabkeed waa soo socdaa wa haadaa ey tarkuka min alwilaaya inaad wilaayada ka tagtaa sabiiluka waa jidkaaga walow bacda xiini wakhti kadib ha noqotee taas horta waxba ha dhibsan kollayba shaqadan weliga ma haydeen ugu dambayn waa u dhima lehed xata haddaan lagaa qaadin marka taas waa waddadaadii wahaadaa tarkun wilaayaha sabiiluka waa jidkaagii walow bacda xiinin waqti kadib ba ha noqdeen falaa ba'sa dhib ma leh waa kana jawaabkii inta haddii jagadii aad lagaa qaado dhib ma leh fa innahu qaadidda lagaa qaaday caslu maxmadatin waa shay laysku ammaano caslidiis laa caslu madamatin ceebayn caslideed maahan iyo wamanqasati nuqsaan macnaha qofka haddii isagoo shaqadii si cadliga ku gudana laga qaado waxaa la yidhahdaa caslu maxmada maxmadadu waa maa yuxmadu calayhi waa waa qofka lagu ammaano waa waxa qofka lagu ammaano marka adood si saxa ah wax u gudaa haddii lagaa qaado waa caslu maxmadatin laakiin ado mas-uuliyaddii haddaad inta dayacdo la yidhaha qofkan ma gudan karo lagaa qaada maxaa la yidhaha caslu madama madamaduna waa shayga la isku ceebeeyo waa shayga laysku ceebeeyo marka haddaad adoo toosan lagaa qaado dhibaato male falaa baasa maxaa yeelay fainnahu casligaasu caslu maxmadatin shay laysku ammaano casiridiis weeye laa caslu madamatin mid laysku ceebeeyo casiridiis maan iyo wamanqasatin wa min alajabi wayaala wa min alcajiibi waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid a ah, anna bacda man dad gobolkood xurima laga hoojiyey qasdan ujeeddo kabiiran weyn qasadka weyn waa ilaahay hilladiisa in la gaaro inuu ilaahay raalli kaa noqdo wey dadka laga hoojiyo marka laga qadiyey wa min alajiibi waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mida ah, ma bacda man dad gabalkood xurima laga hoojiyey qasdan ujeeddo kabiiran weyn oo min atawfiiqi waafajin ah laa yakuunu ku sugnaamaa cindahu agtiisa aliltisaamu ku dhaqmid uu diinka ku dhaqmo walinaabatu toobadkeen warujuucu u laabasho ilallaahi alla uu laabto ilaa bacda taqaacudi markuu jagada ka fadhiisto maahan markuu hawlgab noqdo jagada ka fariisto uu markaas masaajidka iskaga aruura oo safka hore fariisana faraha laalaaba oo waxa wey wardiga iska qabsana intuu jagada hayana waa faajir dadka dhibka uu ku hayo sharta uu ku hayo waad la yaabi waa la yaab mar alla markuu hawlgab noqdo uu leeyahay masaajidka iska aruuray marka bal waa ina iska gaara kolleyba waqti dambea la joogaa ina lilahi wa ina marka fiiri markaas dadka wuxuu u tari karaa waxba uma tari karo marka dadka maxaa gaaray dhibkiisii dheeftiisiina dad ma gaarin dheeftiisi dad ma gaarin markuu wax anfici karay waa markuu faajirka ahaa markaasuu wuxu yidhi shiiqu fahaada qofkaas fahaadaa qofkaas wain kaanad haba noqoto towbatu towbadiisu sharciyatun mid sharciya hadduu horta toobad sax la yimaado shuruuddii dhammaystiran waa laga aqbala shuur oo lama dhihi karo toobad laga aqbale maamkajagada laga qaado ama aad hawlgab noqoto ma la dhihi karo qofka towbadiisu sharci ba ha noqoto laakina diinahu diinkiisa iyo wa diin alcajaa'isi habraha duqaha diintoodu sawaan waa isku mid hooyo cajuuse oo meel taalla alla kacabsigeedu dadka xuu gaarsiina wax weyn gaarsiima lakiin ayadu anfaca soo maaha kana markuu jagada ka fadhiistay waxa weye hadduu hadda toobad keeno asaga waa anfacayda lama dhigi karo ku anficine laakiin dadka waxba uma gasho dadka dhibkiisii unbaa gaaray dhibkiisi yaa gaaray meeshaas hmm. alif axmale ka bilaabaad maqle mar uu sagaashan sano jiro suu dadka u cadaabayay oo dadka u laynayay waa tegayo meelahaas <laughs> yamaneedu uu hadda axmalaha loo dhigaa ninki waa wanaagsanaado aad maqle marka anagu dhihi mayno alla toobad ka aqbali ma ma la dhihi karo qofku atuu nool yahay alif axmalihiisa iska bilowda laakiin ha ogaado shartiisii ummadoo dhan aa dhadhamiday ah, laakiin kayrkiisu dadka ma gaaraayo marka war maalinka fursadda aad haysato kayrkaagu dadka gaarayo maalinkaas waxa wey maalinkaas ka faaidayso fursadda ha iska dayicin doqonnimo weeye markaasuu yidhi wain kaanad fa haadaa qofkaasoo kale wain kaanad haba noqoto towbatu towbadiisu sharciyatun mid sharci loo nisbeeyey wain kaanat towbatu sharciyatan weeye meeshaas soo qadarkii kaana maaha allahumustacaan waa adabkii kaana waa in kaana tawbatu ala noqoto sharciyatan mid sharci loo nisbeeyey laakina diino diinkiisa wa diin alcajaa'isi iyo diinka habraha cajaa'ista sawaan waa isku mid id ciladu waxay tahay laa yatacaddaa ma gudbaayo nafcu waxtarkiisa amaa waqtu wilaayatihi waqtigu mas-uuliyadda hayey xaalal baahida xaaladeeda xaal waqtigaasu ahaa ilaa tacadii nafcihi waxtarkiis inuu gudbana loo baahnaa fatajiduhu waxaad ku ogaanaydaa min acdam innaasi dadka kan ugu weyn inuu yahay fujuuran faajirnimada wa dararan dhibaatada uu dadka dhiba ow amase hadduu ugu roonaado baarid alqalbi mid qalbi qabo wax daroon dareen laawa oon xumaanta dhibsan uu iska yi haa baraf ah oon munkarka dhibsan mid qalbi qabo baarid alqalbi waa qofan qiiro lahayn qiirolaawa dayuuth ah akhras alisaani carab go-an can ilxaqa xaqa ka carab go-an waa akhras hadalka xaqa ma karo akhras alisaani oo ka carab la can ilxaqa xaqa fanacuudu billaah ilaahaan ka magan gelayna min alkhudlaani hoojinta qofkaas waa la hoojiyey kayrkii waa la seejiyey soomaa ilaahayaan ka magan gelayna marka qof walbow fursaddu waa maalmaha aad nooshahaye waa laga faa'iidaystaa wanaagga adoon waxa weyan xuduudda ka gudbay masaalix mafaasida fiirinaya aa wanaagga la sheego allah subxana wa tacala alam sala allah calaa